alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jirnay muqadamadii hordhaci kitaabka xisnu lmuslim min adkaar اlkitaabi waالsunna waxaa xalayto aynu sheegnay muqadamadii iyo hordhacii kitaabka inuu leeyahay hal sharax oo aan idin tusay markaas oo kale aan haye ahaa waxaa runtii lay soo hadiyeeyey oo lay keenay hal sharax oo kitaabku uu leeyahay oo kale oo musanifku weliba leeyahay oo sharax aad iyo laxaad u muhiima oo weyn itxaafu lmuslim bisharxi xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna ayaa la yidhaahdaa waa shan jus laakiin nuskhadan hadda waxaa la isugu soo ururiyey hal mujallado oo arkaysaan oo kaa buurana ayaa la isugu soo ururiyey sheekhuna raxima allahu tacaala raxmatan waasica si wanaagsan ayuu u sharxay waxaa kale oo qoladaa tacliiqa ku samaysay ay sheegayaan inuu shraax kalena leeyahay kitaabku oo kan idin tusayey ee aan hayey oo muasada muasadu jariishi ta ugu wanaagsan markaas ay daabacday ama ay qaybisay mid waxaa jira saddexaad oo tuxfatu lmuslim sharxu xisri lmuslim nihaani lxaaj wa usaama bin cabdilfataax labadaa nin ayaa wada leh waxaana towsiicisay daarulilaaf adowliya bilkuweyt waana aad buu u yaryahay kaasi waxa isna jira شharxu xisn الmslim لusama binu cabdilfataax ayaa isaguna jira fatxu lmuncim fi tacliiqi calaa xisni lmuslim ayaa isaguna jira lisabti ibn carabi aljazaa'iri oo ay ku tilmaameen sharaxa ugu wanaagsan ee ugu waafisan inuu yahay oo tacliiqaad fara badanna inuu leeyahay marka yacni kitaabka amoodaysaan inuu yahay kitaab yar waa kitaab sidaa u weyn oo sidaa loogu cinaayooday oo culimmadu ay runtii sidaa ay ugu shaqeeyeen waayo axaadiid fara badan oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay ayuu markaa halkan uu kitaabka markaa sheekhu uu ku soo ururiyey oo laba boqol lix iyo toddobaatan xadiid weeye axaadiida markaa adkaartani ay ku qoran tahay ee sheekhu uu soo qaatay iyo sagaal xadiid oo aynu ku dhex jirno kuwii markaa faddu dikriga ka hadlayey ee aynu xalayta dhowr ka soo akhrinay dhowrna inoo hadhan yihiin ay ka mid yihiin can cuqbata wa can cuqbata bna caamirin saxaabiga cuqbata bna caamir la yidhaah waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahi ka raalli aadee qaala wuxuu yidhi kharaja rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay walxa naxnu fi sufa aanu ku sugannahay sufada iyo xaggaa dambe ee masaajidka fa qaala wuxu uhi ayukum kiineebaa yuxibu jecel an yaqduwa inuu ka laho kulla yowmin maalin kasta ilaa budxaana meesha budxaan la yidhaah aw ila alcaqiiq ama meesha caqiiq la yidhaahdo fa fayaatiya minhu ow kala yimaado binaaqatayni laba halaad kow maaweyne oo kurusya waaweyn fii gayri ismin dembi la-aan walaa qadiicati rixm iyo qaraabogoyn la-aanteed inuu kala yimaado laba halaad kiine ayaa jecel faqulnaa waxaan yaa rasuulallaahi nuxibu daalik kaa waan jecelnahay bay yidhaahdeen inuu nin waliba maalintii laba halaad oo kurus waaweyn oo qiimo badan inuu helo waa jecel yahay qaala wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam afalaa yaqduu ayaa afa yatruku miyuu ka tegayaa markaa oo falaa yaqdu kalihi maayo miyaa axadukum midkiin ila lmasjidi masaajidka oo fa yaclama markaas uu ogaadu soo barto ow ama yaqra uu akhriyo aayatayni laba aayadood min kitaabillaahi casa wajal ilaahay kitaabkiisa khayrun humaa labadaasaa khayrun lahu uga khayr badan ama algadwu kalahaadaa lahaaddaa khayrun lahu uga fiican min naaqatayni laba halaad wa halaadun saddex aayadood ayaa khayru low min halaadin saddex halaad uga khayr badan wa arbacun afar baa khayru low min arbacin afar uga khayr badan wa min acdaadihina wa agharu min arbacin afar in ka badanina khayru min acdaadihina min alibil waxay ka khayr badan yihiin tirooyinkooda geela ah ayay ka khayr badan yihiin xadiidka waxaa warinaya imaamu muslim ayaa xadiidka soo saaray saxaabiga warinayana sheekhaaba inoo sheegayoo waa cuqbata bnu caamir waxa uu leeyahay saxaabiga cuqbata bnu caamir radia allahu canhu kharaja rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam ayaa soo baxay walxaa naxnu fi sufa sufadii aan ku suganay asufa waxay ahayd meel dambe oo masaajidka xaggiisa dambe ku taalay oo loogu talagalay inay dadka aan ehelka lahayn iyo dadka fuqarada ah iyo inay iska jiibsadaanoo ay u hoydaan asxaabu sufaana la odhan jiray ciddii markaa halkaa deganaan jirtay ee saxaabada markaa asxaabu sufa la odhan jiray waa sida iminka innaga halkaa daaradeennaa dambe ee qeybtaa weysaduna ku taallo ee marka masaajidka lasoo xidho maalintiina lagu tukado ee dadku ay iska seexdaan ee salaatu ducada lagu tukado qur-aanka lagu akhriso halkaasoo kale ayay ahayd halkaa annagoo ku sugan ayaa nabigu sala allahu alay slm soo baxay fa qaala wuxuu yidhi markaa ayumkineebaa yuxibu jecel an yaqduwa inuu kallaho kulla yowmin maalin kasta ilaa budxaana budxaan waa waadi ama tog madiine ku yaalla oo ballaadhnaa halkaa inuu u tago ow ila alcaqiiq ama waadi alcaqiiq isna waa to kale oo madiine markaa dhowr mayl u jiray halkaa inuu tago kineebaa jecel oo fa ya-tiya min uu kala yimi hadduu ka soo helu ka soo kaxayso binaaqatayni laba halaad kowmaa weyni oo aada u kurusya waaweyn kowmaa weeyaan mufrud kowmaa weynina waa yacni waa laba waa la tasniyey kursiya waaweyn fii gayri ismin dembi la-aan isagoon tuuga iyo boob aan ku soo kaxaysanin ee halkaasuun kula kulmay oo dabeetana ka soo kaxaysay amaba la siiyey walaa qadiicati rixim qaraabogoyna aan markaa ku soo kasbaninoo nin qaraabadiisii gooyeyna aan ahayn ama qaraabadiisii waxay uga baahatayna markaa aan jarina siiyey kiine ayaa jecel weliba nabigu sala allahu calayhi wasalam marka uu dee halahaa sheegayo xilligaa dee waa wixii loogu jeclaaye carabtu ay ugu jeclayd weliba geela cascas ee kuriska waaweyn bay ugu jeclayd dee sida aynu inaguba ilaa innagaba iminkunbay haddunbay daaraha iyo dhulka iyo qiimo yeesheene beryii hore dee geela ayaa qiimo lahaa oo aada iyo laxaa dee gabayaageenna aad ka garanaysaa wax kasta haddaad doonayso xamaro ag joog baa markaa ila wax kastoo aad adduunyada ka doonayso xamaro agdeeda joogo markaa geelaasaad ka helaysa ayay lahaayeen walagii cadida kale lahaa lan yahdiy allahu bika rajulan waaxidan khayru laka min xumri nacam ilaahay inuu qof sababtaada ku soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan geela kiisa cascasood hesho marka dee waxay ahaayeen wixii markaa ugu qiimaha badnaa xilligaa innaga dee iminka haddaynu gurye iyo saro dhaadheer jecel lahay ama haddaynu laangaruusalayo gawaadi jecel lahay ama haddaynu waaraadiyo canamaylayaasha kuwan laydhaa aynu jecel lahay yacni inaad iska baxdo unaad banaankaa u baxdo ama saro dhaadheer aad ka soo hesho ama gawaadi aad jeceshay aad ka soo hesho yacni oo kale ayay ka dhigan tahay iyadoo maanta layla yidhaahdo faqulnaa waxaan yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow nuxibu daalika arrintaa waa jecel lahay dabeetana wuxuu nabigu sala allahu calayh wasalam u sheegayaa waxaasi inaanay halahaasi wax qiimaa lahayn ama adoo markaas sidii u daawanaya qurux badanya inaad ka dhimanayso ayaga ama ayaga ay kaa dhimanayaanoo wax yaroo dhalaal adduunyahoo iska dhammaanaya inay tahay laakiin wax khayr aakhiro oo markaa nimcadeeda aad ku waarayso oo waxaa ka qiimo badan oo si yaroo sahla markaa lagu heli karo ayuu nebigu sala allahu calayh wasalam markaa u tilmaamay afalaa yaqduu waxay ka dhigantay ayatruku dalika kaa miyuu ka tegayaa oo falaa yaqduu u kallihi maayo miyaa axadukum midkiin ila lmasjidi masaajka bimacnaa midkiin muu masaajka haddaad taa jeceshihiin muu midkiin masaajka u tago oo u kallaho oo fa yaclam marka ama fa yucallima nusaga qaarkood amuu baro ama fa yaclama uu soo barto ow yaqra' ama u akhriyo aayatayni min kitaab illaahi caza wajal laba aayadood oo kitaabka ilaahaya khayrun humaa labada aayadood ee uu soo bartay ama uu soo akhriyay intuu masaajidka tegey ayaa khayrun lahu uga fiican oo uga khayr badan min naaqatayni laba halaaduusa uu ku soo helo wa halaadun saddex halaad ayaa khayrun lahu uga khayr saddex aayadood uu soo barto ama soo akhriyo ayaa khayrun lahu min halaadin saddex oo kursiya waaweyn uga khayr badan wa arbacun afar aayadood uu soo barto ama soo akhriyo ayaa khayrun lahu uga khayr badan min arbacin afar halaadoo kuruse waaweyn markaa khayrun taasi humaa labadaasaa khayrun lahu ama alqadu kalaadaasaa khayrun lahu min naqatayn uu masaajidka u kalaayo soo baranayo ayaa uga khayr badan wa min acdaadihina min alibilna ayana waxay ka dhigan tahay ood u soo qadaraysaa wa akharu min arbaci aayaatin in ka badan afar aayadood oo aada soo barato amaba aada markaas soo akhrido ayaa khayru waxay ka khayr badan yihiin min acdaadihina tiradooda min alibili geela bimacnaa fa khamsu naaqaatin bay ka dhigantay markaa fa khamsu aayaatin shan aayadood oo markaa qofku soo barto ama uu soo akhriyo ayaa khayru lahu min khamsi naaqaatin shan halaad oo kursi waaweyn uga khayr badan wa situ aayaatin lix aayadood uu soo barto ama uu soo akhriyo ayaa khayru lahu min siti naqaatin lix markaa sidaasuun wad taas ayaa markaa uga khayr badan xadiidkan waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ina tusinaya oo inoogu tilmaamayaa fadliga uu leeyahay qur-aanka akhrintiisa iyo barashadiisu marka uu dee qofku bartana waabaka nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxay idinku khayr badan qofka qur-aanka bartay haddana dadka sii bare usii gudbiya waxaa kaloo xadiidku aynu ka faa'iidaysanaynaa yacnii qur-aanka barashadiisa oo ay dee ayana la socoto cilmiga iyo diinta barashadaadii inuu mataacadan iyo dhaldhalaalka adduunyo ee dhammaanaya inuu ka khayr badan yahay uu ka wanaagsan yahay marka waxaa kaloo halkan markaa aynu dee ka fahmaynaa oo iyadana mar haduu baabkii markaa fadlu dikriga uu ku keenay qofka qur-aanka akrinaya waxa weeye qof ilaahay xusaya ila ilaahay hadalkiisii ugu qiimaha badnaa ayuu akhrinaya ayuu xusayaaye wa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man qacada qofka fadhiisa maqcadan meel la fadhiiso oo lam yadkur illaaha fiihi ilaahay aanu ku xusin kaana calayhi min allaahi tira waxa ahaanaysa korkiisa ilaahay xaggiisa yacnii nuqsaan ama tabico iyo dabagal ayaa ilaahay xaggiisa ka ahaan waman idajacaka jiibsadaa madjacan meel la jiibsado ayuu markaa jiibsaday lam yadkur illaaha fiihi ilaahayna aanu ku xusin kaanat calayhi waxay ahaanaysa min allaahi ilaahay xaggiisa tiratun yacnii nuqsaan ama dabagal ayaa markaa ahaanaysa markaa xaggiisa oo ilaahay xaggiisa ayaa markaa dee nuqsaandaasi ay kaga imanaysaa ama dabagalkaasi laga dabagelaya xadiidkan waxaa saxaabiga warinaya waa aba hurayre waxaana wariyey oo soo saaray abu daawuud iyo keyrkii xadiidkuna waa xadiid saxiixa nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay man qacada qofka fadhiisa maqcadan meel la fadhiisto ayuu fadhiistay meel majlisa ama xaafad ha ahaato ama meherada ha ahaato amaba yacnii dee meelaha fadhi ku dirirka iyo mafrashyada midkay doontaba ha ahaatee oo lam yadkur illaaha ilaahay aanu ku xusin fii dhexdiisa qofka fadhiisa kaanat calayhi min allaahi tira ilaahay xaggiisa yacnii nuqsaan ayaa markaa xaggiisa ama tabica iyo dabagal wax lagu qabsado maalinta qiyaamaha oo yacni meeshaasaad fadhiisatay oo ilaahay aad ku xusi weyday ayaa markaa maalinta qiyaamaha loo qabsanayaa ama nuqsaan baa markaa ku gisaanaysaa tiradu asalkeedu waa naqsiga min watana yatiru tiratan walan yatirakum idinka nuqsaamin maayo acmaashiina siday ahayd ama man faatatu salaatu lcasri fakaanama utira ahlu wamaaluhu in laga keli yeelay ehelkiisii iyo maalkiisii ayuu ka dhigay xadiidka markaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa oo aynu markaa ka qaadanaynaa inuu qofka looga baahan yahay awqaaddiisa iyo axwaashiisa oo dhan inuu isku mashquuliyo ilaahay xuskiisa inaanu marnaba ka daalin in markaa weliba dee ka tegidiisuna xasre iyo nadaamo iyo murugo ay markaa maalinta qiyaamaha ay ku noqon doonto weliba majaalista iyo meelaha ah dee waa in markaa ilaahay lagu xusaa waayo dhulkani dee waa markhaati wixii markaa aada ku sabayso ayuu maalinta qiyaamaha kaaga markhaati kacayaayo dee waa kii xadiidkii ahaa yowmaydin tuxadisu akhbaaraha ilaahay uu leeyahy maalintaa dhulku waxay ka warrami doontaa wararkeedii marka akhbaarteedana waxaa ka mid a dee inuu dhulku yidhaahdo anta camilta kada wa kada fi yowmi kada wa kada maalinta qiyaamaha waxa iyo waxa iyo waxa ayaad markaa sabaysay marka qofku inuu meesha uu fadhiistay haddii aanu ilaahay ku xusin weliba laga yaabo dee haddaan ilaahay lagu xusina laqiya waxyaalo fara badan oo kale inay ka yimaadaan la arko waxa weeye dee waxay noqonaysaa wax maalinta qiyaamaha lagu qabsado weliba meeshaasina ay u barakacdo dadka markaa diinta ku dhaqmaya ee dadku marka ay marka hore habaabaan ay marka dambe diinta ku dhaqmayaane ay diinta usoo noqdaan waa cajiib ninbaa qisa igala kulantay waxaan arkay nin microphone sito oo wacdiyaya wax markaasaa wuxuu istaagaa wacdiga meel cidla gidaar cidlaa buu isla taagaa xaabadan ayuu hargeysaa markaa waxaa dhegaysanaya ama ruuxa laba dumar oo markaa albaabadooda taagan ama ciyaal yar iyo waxbaa dhegaysanaya ninkii baan ku uhi waan waxaad yeeshaa niyo adigan dacwata shaarica wada ee dee khayrka badan sheegaye laakiin inaad meelaha dee dadku ay ku badan yihiin iyo maqaxyaha iyo la tag baan kuuri wuxuu sheekh waa meeshan xigmad kaloon adigu ogeyn ayaan ka leeya uga jeedaa buuli waxaanu hayn buuhi saraakiishii baryihii hore markaa dowladihii hore saraakiishoodii baan ka mid ahaayo markaa meelahan aan taaganayso ma aragtid markhaatiyo horea ka qormay buuhi markhaatiyo hore ayaa ka qormay oo meelahan waxbaanu ku samaynay buuhi markaa markhaatigii horean markhaati dambe ka daba geynayaa buuhi meesha mar hadii markhaati hore qornaa inaan meeshii berigaa waxaan ka sameeyey hadana inaan khayr ka sheegay oo dadkii aan ka wacdiyey oo wanaagaan ka sameeyey ayaa markaa ka dabageynayaa buuli wa qaala sala alayhi calayhi wasalam waxaa kaluu ihi jalasa ma fadhiisaan qomun qolo majlisan majsiya meel la fadhiiso oo lam yadkur ilaha fiihi ilaahay aanay ku xusin walam yusalluu calaa nabiyihim nabigoodana sala allahu alay slm aanay ku sallin lakaana calayhim ilaa waxa ahaanaysa korkooda nuqsaan ayaa markooda korkooda ahaanaysa ama tabica iyo dabagal fa in shaa hadduu doono cadabahum ilaahay waa u cadaabi wain shaa hadduu doonana gafara lahum ilaahay waa u dhaafayaa xadiidkan saxaabigii abu hureyre cabdiraxmaan bnu sakhar ayaa warinaya waxaana markaa soo saaray xadiidka imaamu tirmidi waana xadiid saxiixa weeye xadiidkii hore ayuunbuu markaa la macno yahay waxoogaynbuu markaa dheer yahay waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yihi maa jalasa ma fadhiistaan qowmun qola majlisan meel la fadhiiso oo lam yadkur illaaha fiihi ilaah aanay ku xusin walam yusalluu calaa nabiyihim nebigoodana aanay ku sallinin ilaa kaana calayhim tira ilaa waxaa korkooda ahaanaysa dee nuqsaan iyo murugo iyo xasro iyo dabagal markaa ilaahay xaggiisa dee laga dabagalo ayaa markaa ku ahaanaysa in shaa fa in shaa hadduu ilaahay doono cadabahum markaa waa ku cadaabi oo waa ku qabsan wa in shaa hadduu doonana khafara lahum ilaahay waa u dembi dhaafaya min waxaynu ka garanaynaa dee xuska ilaahay inuu yahay markaa mid cadaabka lagaga badbaadayo oo dembi dhaaf markaas ilaahay ee lagaga helayo ayaynu xadiidka markaa aynu ka faa'iidaysanaynaa ilaahayna dee isaga ayaa awood u lahoo wuxuu doona ayuu ilaahay sameeyaayo khalqigiisa dunuubtooda dee isagaa ku cadaabo markaa ama isaga ayaa uga naxariiso fadligiisa iyo xukunkiisa cid celin karta ma jirto laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaynu in badan iska ilaalino moogaanta ilaahay dikrigiisa iyo ku salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam inaynaan markaa moogaanin ee mar walba inaynu ilaahay markaa inaynu xasuusnaano oo aynu nebiga ku sallino oo yacni majaalisteennu majaalis markaa qaflo iyo moogaan inaanay noqonin ee majaalis markaa ilaahay aynu ku xusno inay noqoto waanay inoo iman doontaa markaa kafaaratu lmajlis yani waxaa majliska marka kafaarada u noqonaya subxaanaka allah bixamdihi watabaara watacala jadu walaa ilah ayr yani ducooyinkii markaa noocaas ahaa ayaa markaa wixii halka kaaga dhacay lagaaga dhaafaya wa qaala sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu yidhi maa min qowmin qola ma jirto yaquumuuna min majlisin meel ka kacaya laa yadkuruuna allaha fiihi ilaah yaani ku xusin ilaa qaamuu waa ka kacayaan can mihli jiifati ximaarin dabeer baktigii oo kale ayay ka kacayaan wa kaana lahum xasra waxaanu noqonayaa murugo ayuu markaa ku noqonayaa maalinta qiyaamaha waxay markaa ka murugoodaan ayaa ay noqonaysaa xadiidkan waxaa saxaabiga warinaya waa abu hurayra waa cabdiraxmaan bnu sakhr imaamkaas soo saarayna abu daawuud iyo imaamu axmed ayaa soo saaray xadiidkuna waa xadiid saxiixa waxaa nabigu salى اllahu alayh wasalam leeyahay xadiidii hore ayuunbuu markaa la macnayahayo maa min qowmin qowm iyo qole ma jirto qoomka hadiyo gole ragga ayaa markaa loo isticmaalaaye ma jiraan yaquumuuna min majlisin majlis iyo meelay ay fadhiiseen ka kaci oo laa yadkuruuna allaha fiihi ilaahay aanay ku xusin oo nabigii sala allahu calayh wasalam aanay ku sallinin sidii axaadiidii hore tilmaamaysay ilaa qaamuu waxay markaa ka kacayaan can mihli jiifati ximaarin dameer baktigii oo kale ayay markaa ka kacayaan dameerku markaa dee marka uu baktiyo ee uu fuuro dee waxaa weyne aadka u foolxunay qarmuunkiisu markaa u badan yahaye dee wixii u dhow oo dhan iyo jihooyinka o dhan markaa uu wada qurminayo wada qarmuunaynayo weeye markaa sida meeshaasoo kale ayay markaa ka kacayaanoo qarmuunka iyo markaa wasakda ayay ka kacayaan wa kaana lahum xasra waxaanu weliba ku noqonayaa xasre iyo murugo ayay markaa ku noqonaysaa maalinta qiyaamaha oo dee waxa weeye <coughs> ila meeshaasoo markaa khayr iyo wanaag ay ka faa'iidaysan lahaayeen ayaanay markaa ka faa'iidaysanin isla markaana dee dhibaatadaas iyo markaa qarmuunkaasina waa uu ka yimi weliba dee xasradaa iyo marugadaasna waa ay ku noqonaysaa maalinta qiyaamo dee xadgudubka ay ku sameeyeen ilaahay xuskiisii ayay markaa kaga imanaysaa xadiidkan markaa waxa uu inooga digayaa inaan majaalista kaflada aynaan markaa fadhiisanin ee laqadka iyo markaa uu ku badan yahay hownka iyo xanta iyo beenta iyo isku dirka yacni waana waxa markaa majaalisteennu maanta iyo mafaaristeenna iyo fadhi ku dirirradeennu waa waxay markaa u badan yihiin wax alliyaalya wax lagu hayo oo aan huha ahayn iyo xanaan ahayn iyo reer hebel aan ahayn iyo balaayo iyo iskudir iyo musiibo aan ahayn ma jirto yacni dadku waa u baahan yihiin inay wayso iman karaan waa wada fadhiisan karaan laakiin yani inay meel khayr la isugu yimaado khayr lagu auriso ilaahay markaa lagu xuso ayaa markaa loo baahan yahay si aanay dee u noqonin maalinta qiyaamaha aanay murugo iyo dhibaatadaasi markaasaanay inoogaga imanin intaa wuxuu sheekhu inoogaga baxay waxyaalihii markaa uu inooga soo qaatay faddu dikri faddu dikrina waa fara badan yahay dikriguna mid waa mid caama oo dee qofku uu mar walba dee ilaahay iska xusayo oo loo baahan yahay qofku dee sidii xadiidkii aynu xarayta soo maraynay nabiga salى اllahu alayh wasalam yii ina sharaa'ic alislaami qad kadurat calaya sharaa'icdii islaamku way igu badataye bimacnaa marka aan dee waxay ka dhigan tahay faralyaalkii iyo wixii layga baahnaa aan ka soo baxo wixii kale ee markaas rawaab iyo abaalmarin laga helayo sunayaalha way igu bateen maxaan yeelaa fa akhbirnii bishayin atashabahu bih qaala laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah carabkaagu yuu ka suulin ilaahay xuskiisa ayaa nabigu sala اllahu alay wasalam yihi weliba xuska ilaahay waxa weeye dee waa wax aada iyo laxaad oo khafiifun cala lisaan carabkii aad buu ugu fudud yahay ku daali maayo oo gidi maanta haddaad wado carabay ku daali maayo xubnaha aan daalin ayuu ka mid yahay waana fudud yahay marka inuu qofku iska mar kastaba iska xasuusnaado dikriga mudlaqa ah uu iska wataa markaa mid muhiima wey dikrina waa dikri muqayadahoo meelo ayuu ku qaydan yahay oo munaasabaad buu leeyahay kaa munaasabkaana meeshiisa inaad markaa isagana ilaahay ku xusto kan mudlaqaana in alla inta aada iska socoto ama aada fadhido amaba aada jiifto inaad ilaahay xuskiisa iska badsato weeye haddaba halkan wuxuu inooga bilaabayaa sheekhu kaasi fadliga dikrigii mudlaqa habuha kii muqayadka ahaayee meelaha gaara ku soo arooray ayuu markaa halkan inooga bilaabayaa sheekhu waxaanu maalintii inooga bilaabay maxaa u horeysa dee soo baraarug intaad seexato ayaad soo baraarugaysaa soo baraarugii maryo xilashadii guriga ka bixidiisii suuqa gelidiisii yacni sidaasay markaa adkaarti ay u wada socdaan adkaaru istiqaadi min annowm waa adkaartii soo baraarugidda marka laga soo baraaruge laga soo tooso hurdada muxuu odhanayaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii alii axyaanaana nooleeyey bacdamaa amaatanaa na dilay kadib weylayi xaggiisa ayaa annushuuru soo noolaanshaha iyo soo bixidda dadku marka ay dhintaan xaggiisa ayay ahaatay xadiidkan waxaa warinaya saxaabiga xudayfata bnulyamaan la yidhaha iyo bara bnu casim labadaa saxaabi ayaa wada warinaya waxaana soo saaray imaamu albukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidkuna waxa uu ku soo baxay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa stayqada min manaamihi hurdadiisa marka uu ka soo baraarugo qaala sanuu odhan jiray marka waa arrintii nebigu sala allahu calay wasalam weliba kaana marka la yidhaahdo ee loo isticmaalo wixii uu joogtayn jiray weeyi alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay mahadoo dhami ilaahay bay u sugnaatay muxuu ku mahadinayaa aladii axyaana ilaahayna nooleeyey bimacnaa na soo toosiyey bacdamaa amaatanaa intuu na dilay uuna seexiyey dabadi liannahu waxa weeye seexashadu dee waa dhimasho yar weeyi dadka qaarkood baa sidaa ay ku seexdaan aanay nafdu dib ugu soo noqonaynin markaa waxaa mahad leh ilaahayna seexiyey ilaahayna soo nooleeye na soo toosiyey intuu na seexiyey ka dabadi seexashadaasi maxay tahi waa nimco weyn waxa garan kara uun qofka waayey ayuunbaa garan karaa yacni waa nasasho waa raaxo haddaad dadka iminka xanuunada ay ku dhaceen seexan waayey dhibta ay sheeganayaan iyo xanuunka iyo irhaaqa hays wax allo waxay qabsan karaanba ma jirto nin baan ku uri yidhi waad yidhi waanu seexan waadhi nimaad ilahay iska xusi haddaa waanay ku helin bu igu yidhi hurdala-aan baan keenin buu yidhi maad tirahdee sidaas marka mahad ilaahay bay u sugnaato waxaad ilaahay ugu mahadnaqaysaa ilaaha markaa ku seexiyey ee ku nasiiyey ee ku raaxeeyey ee haddana dib kuu soo toosiyey alxamdulilah axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi xaggiisa oo keliya ayaa annushuur nushuurku waxa weeye waa ruuxda nafda dib loogu celinayo ee dabeetana dadkii la lasoo kixinayo soo saarayo ilaaha bini aadmiga ka abuuray candhuufdaa yar ayuunbaa haddana gaaladii waxa ka dhaadhici weyday bini aadmigaasi marka uu dhinto ee uu camuuddaasi cunto ayaa ilaahay dib u soo noolaynaya oo lasoo kaakicinaya oo dabeetana la xisaabinaya oo la abaal marinaya intaasubaa ku adkaato ka dhaadhici weyday markaasaa mar walbana ilaahay wuxuu ku xasuusinayaa ama nabigeennu sala allahu calayhi wasalam bal sidii halkuu markii hore ka soo bilaabmay iyo xaaladahan iyo iskagadigan intuu nool yahay ku imanaya alxamdulilahi axyaana bacdamaa amaatana wa ilayhi xaggiisa oo keliya annushuuru soo noolaanshaha iyo soo bixidaa dambana isaga xaggiisa oo keliya ayay ahaatee meel loo soo noqonaya ama loo soo baxaya ma jirto deriska qeybtoore halkaa inoogu joogo